بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال المصنف رحimه الله تعالى فصل في cقد الجiزية jizyadii caqdigeedii buu ku saabsan yahay jizyadu waxaa weeyaan waa maal gaalada laga soo qaado ama gaalada laga qaado sanadkii walbaba hal mar ah sanadkiiba hal mar ah in iyaguna ay deganaadaan dhulka muslimiinta dhiiggooda iyo xoolahoodana la badbaadiyo oo aan lala dagaalamin ayay iyagana jiyada jizyadaa ku bixinayaan iyo xoolahaas asal waxaa u ah masaladan qowluhu tacaala qaatilu اladina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allahu warasuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun in lala dagaalamo ayaa la is amray dagaalku ilaah intee soconayaa inay rumeeyaan alle ilaahay ay rumeeyaan haddii kale ay jizye bixiyaan baa yidhi xataa yucdu ljizya can yaddin wahum saakiruun xikmada kale ku jirtana waxaa weeyaan in jizyadaas laga qaado oo muslimiintana ku dhex jiraan dhaqanka islaamka iyo xukunka islaamkana ay arkaan kadibna ay soo islaamaan oo islaamka ay soo galaan ugu yaraan caruurtooda haddii ayaga waaweyn xataa aynan soo gelin ilaahay uu ka soo saaro dhabarkooda wax muslimiin oo muwaxidiina xadiiska nabigana salى اllahu aleyh wasalam wuxuu ka qaaday jizyada ayuu yihi halaga qaado majuustii hajarana laga qaado buu yihi ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara qur-aanka sheegay laakiin nimanka majuusta ana sunuu bihim sunata ahli kitaaba ka lahaa nabiga alayh salaam ahlu kitaabka wadadooda mariya wuxuuna ka qaaday nabiga alayh salaam majuusa hajar nimankaas meesha hajara la yihahdo deganaa majuustaan oo ka qaaday tucqadu waa la guntayaa addimatu cahdigii iyo heshiiskii in jizyada laga qaado oy ammaan ku noolaadaan heshiiskaasi waxaa lala geli lilyahuudi yahuudda iyo walnasaara nasaarada iyo walmujuus kuwa mujuusta la yidhaahdo iyaguna waa waxay shabahaan yahuud iyo nasaara ay shabahaanoo kitaab bay sheegtaan markaa nabigana alay slam waddadaas ehlu kitaabka mariya buu yidhi lakiin waxay ku khilaafsan yihiin meelo badan gowracooda lama cunaayo haweenkooda lama guursanaayo lakiin xagga jasiira waa iskaga mid iyo waliman qofkii dakhala galaa fii diin yahuudi yahuudda diintiisii wa wanasaara kuwii galay hadda ka hor qabla naskhi intaan la nasakhin intaa nabigeenaaba lasoo saarin alayhi salaatu wasalaam markii nabiga lasoo saaray oo qur-aanka uu soo degay adyaantii kaleo dhan waa la nasakhay marka intaan la nasakhin ka hor kuwaan yahuud iyo nasaaro asal ahayn laakiin aabayaashood ay galeen qabla naskhi iyo watabdiili qabla tabdiili intayna iyagu bedelin oo taxriif ayna ku samaynin qaar waxay leeyihin qabla naskhi unbaa shardi ah qabla tabdiil waxba shardi maaha intay bedeleen oo markay shareecadana imaanaysayba iyagoo diintoodii bedelay oo gacmooda wax ku qorqoray ayuu qur-aanka soo degay oo wixii horena la nasakhay wixii xaq ahaa ee jiray wixii kalena waa muxaraf mubedel oo la bedelay baa la yidhi wasamira nimanka saamiriyiinta la yihahda ayaguna iyo wasaa'iba ama saabia kuwa saabiada la yihaahdo asaabia qur-aanka saabiin uu leeyahy saamiriyiintuna waa ninkii muuse saamire la dhihi jiray ayaa loo nisbeeyey baa laleeyahy waa gaalo in waafaquuhum hadday waafaqaan ahlulkitaabkii fii asli diinihim diintooda asalkeeda haday ku waafaqaan hadday usuusha isku waafaqaan oo yahuudiya nasaarada ay asalka ka waafaqaan saamirada iyo saabiada ayaguna jizyada waa laga qaadi walimana waa laga qaadayaa tamasaka ku dhagoo haysta bidiini ibraahim ibraahim diintiisa caleyhi salaatu wasalaam baqaayaat diinta ibraahim dadka haystayna ayaana waa laga qaadi iyo wakayrihi ibraahim keyrkiio min alambiyaai ambiyadii kale ee daawuud iyo shiif iyo nabiyaashii kale ayagana suxufta iyo lagu soo dejiyey suxuf ibraahim wa muusa ibrahim iyo muusada suxuuf bay lahaayeen qolada sheegata oo jira annagana suxuuftaasan haysanaa ayaana waa laga qaadayaa eh, ibrahim iyo keyrkii calayhim salaatu wasalaam walaa yucqadu caqdigaas iyo heshiiskaasi lala geli maayo liwathaniyin gaal sanab caabuda sanabka caabuda iyo geedaha iyo waxyaalahaas caabuda oo kitaab iyo diin samaawi ah aan sheeganaynin caqdiga iyo ballantaa iyo heshiiska inta lala galo jizye keen la dhihi maayo iyo waman laa kitaaba lahu qaarkaan kitaabba lahaynba wax kitaabahoo ay sheeganayaan cabadatu shams iyo malaaigta kuwa caabuda iyo kuwaasoo kale walaa shubhata kitaab kitaab wax shabahana aan caabudaynin ahlukitaabka iyo kuwa shabaha kuwa shabahana waa kuwan mujuusteen soo sheegnay marka kitaabna ma sheegtaan sida yahuudiya nasaara shubhata kitaabna ma laha walaa yasixu ma asaxayo jizyadaasi iyo kaqaarideeda iyo caqdigaas iyo heshiiskaas loo jeeda caqdi dimaha dim kuwa dimiyiinta la yihaahdo ee caqdiga iyo heshiiska lala geli ee muslimiinta muddo dheer oon cahdi wax waktiga ah loo qaban maayo waxay ku kala duwan yihin kuwan mucaahadka la yihaahdo mudday leeyihiin nabiga alay slam marka kufaar quraysh cahdiga la galay toban sano ayay heshiis ku galeen musta'man kale waa midka muslimiinta iska dhex maraayo ee isagoo xarbiyiina cahdi qof muslima marka uu leeya ballan muslim iyo magangelyo qof muslima kusoo galay ama risaale iyo warqad iyo waxwada kuwaasaa mustaminiin la yihahda taajiru xataa yasmaca kalaam allahi baa iyaga la yihi intaa yar waa la daynayaa laakiin kuwan ayagu waxaa weeyaan muddo aan waxaan muddo lahayn wati aan wakti loo qaban mahayo oo yani muddo fulaan iyo la dhihi mahayo waa heshiis in muslimiinta ay ku dhex jiraan jizyadana ay bixiyaan wax muddo loo qaban male in ayagaba haddee cahdigii iyo ballantii ay buriyaan oo si ay xarbiyiin ku noqdaan mooyeene muddo looma qabanayo marka wuxuu le walaa yasixu caqdu dimahaas iyo heshiiskaa ma ansaxayo ilaa bishardayn laba shardi unbuu ku asixi shardiga koowaad waxaa weeyaan iltizaam axkaam alislaam inay nimankan ay ogolaadaan islaamka axkaamtiisa inay ku fulo oo wixii axkaama oo muslimiinta axkaamteeda caamka kamida ah inay dhowraan oo ilaaliyaan oo xuguntanka hadday noqoto maxkamadda islaamka ay ku xuguntami hadday noqoto waxyaalaha islaamka ay dhowraan ay ilaaliyaan inay ilaaliyaan baa laga rabaa waa inay marka axkaamta islaamka ilaaliyaan wey wabadli jizya jizyadana waa inay bixiyaan waa shardiga labaad marka inay axkaamta islaamkana ilaaliyaan inay iltizaamaan oo haddii wax ay noqoto xukuna xukunka islaamka in la mariyo hadday jizye iyo xoolo noqotana xooli ay bixiyaan labadaas marka shardigaas shardi ah. waa labada shardiga ah asaasiga weeye oo haddii mid kamida la waayo naqdu lcahdi ballantii waa ka baxeen gaalay noqdeen marka xarbiyiin aho dagaalamaya oo muslimiinta dagaal kula jiray noqdeen wa jizyada waxaa ugu yar ee laga qaadana dinaarun dinaar weeye hal shilin oo dahaba ah wey dinaarku oo nabiga alay salaam mucaad binu jabal waa kay kulahaa lahaa khud min kuli xaalimin dinaaran aw cidlu macaafiri nin kasta oo qaan gaara waxaad ka qaadaa hal dinaar ah ama wax u dhigmo mare iyo dhar ah ka qaad buu nabiga aley salaatu wasalaam ku yihi mucaad binu jabal markuu yaman u diray wa aqaluhaa dinaarun weeye min kuli shaksin qof walbana waa laga qaadayaa dadka soo lasoo socday laga reebi doona mooyeene rag dhaqaalahaas iyo waxaa heli kara wa aktharuhaa waxa ugu badan aktharuhaa jizyada waxaa ugu badanna maa taraadaw calayhi waxay ku raadlin ay ku heshiiyaan ayaga iyo muslimiinta un weeyaan wixii lagu heshiiyo haddii boqol lagu heshiiyo haddii kun lagu heshiiyo waxba akarkiisa xad ma laha heshiis bay ku xiran tahay laakiin waxaa ugu yar waa inuu diinaar uu hoos oga dhicin xadiidkaas mucaad radi allahu canhu ayaana loo daliishanaya saxiixa ah wa waa la qaadi minhum ayagii waa laga qaadaya jizyadii oo wax sida hadda ay gaalada muslimiinta ka qaadaan oo kale ah iyo koodhigii wax la dhihi jiray oo kale iyo gabaraha xamaarada ay dhahdo iyo waxyaalahaasaa yaa muslimiintu ayaguna ay gaalada ka qaadi jireen hadda qolada xooga leh ayaa umuuraha iyo lacagka guridda iyo amartaagleynta iskaleh marka muslimiintu mar ka qaadi jireen gaalada gaaladana mar xoog wadato muslimiinta ay ka qaadaan marka watuukhadu waa laga qaadaya minhum ayaga gaalada ajizyadii birifqi si sahlan haddayba ogolaadaan oo heshiiskii u dhaco in la cadaadiyo oo lagu dhibo ma ahee si dhimri dhimrin ay ku jirto iyo sahlanaan ayaa laga qaadi ka saa'iri duyuuni deymaha kaleo waa siday tahay qofka aduu deyn uu maaratay kaa qaato oo deynaad ku leedahay de si sahlan ayaad wax oga qaadanaysaa hadduuna haysirna inaad ka yersugto weeyaan wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara raxima allahu cabdan sahlan idaa baaca wain ishtara wain iqtabaa adoon sahlaya markuu gadaayo iyo markuu soo gadanayo iyo markuu qof deen ka qaadanayo markuu deen siinayo iyo marka sahlkaasa la rabaa iyo fudeedkaas sida deymaha kaleba ayagana saasa lagula dhaqmi walaa tuukhadu min imraatin waa ka marka laga qaadaynin jizyada laga qaadi maayo qof haween ah xadiidkii bayhaqi sanadkii saxiixa cumar radia allahu canhu wuxuu u qoray umaraa lajnaad dadka madaxda ahaa xilligiisii anlaa taakhud iljizya min anisa wasibyaan buu yihi haween iyo caruur midna jizyaha ka qaadin sideedaba jizyada waxaa laga qaadaya dadka dagaalka soo geli jiray ee muslimiinta ay markay dagaal iyo gaaladii muslimiinta ay noqotay lala dagaalamayo kuwaasaa jizye hadda laga qaada fi muqaabali lqitaali dagaalkii lala dagaalamayey bedelkiisii bay xoola bixinayaan haweenka awalba lama dilaynin caruurta lama dilaynin majaanin lama dilaynin kol haddaan marka horeba la dilaynin haddana wax muqaabil ay bixinayaan ma laha marka walaa tuukhadu min imra'atin wasabiyin sabiyin wamajnuun mid waalan inta laga qaadi maayo wa cabdin adoonna lagama qaadayo wayalzamuuna waxay laazimayaan biaxkaamina a waxay nimankan laazimi oo rabaan inay ku taqayulaan qaataan axkaamta islaamka wixii ku saabsan min damaani nafsi naf la magdhaba ah haddii diyadeed magteeda la bixiyo qof muslim hadday dilaan diyadii qofka muslimka awalba laga qaadi lahaa oo kale waa in ayana laga qaado ah, min damaani nafsi naf la damaano qaado oo diyadeeda la bixiyo axkaamta muslimiinta lagu dureerin iyo mxuu ahaa cirdigii cirdiga qadaf haddii qof katfaan muslima waa la garaaci sideetanka jeeda baa u dhufan walmaali xoolihii hadday sariqa iyo tuuganimo la imaadaan gacantaa la jari wayuxaduuna waa la xadayaa lizinaa hadday zina ku dhacaana waa la xadi markii nabiga sala allah alay slam laba yahuuda oo nin inaagoo iska zinaystay nabiga loo keenay alayhi salaatu wasalaam uu xaddoodii oofiyey oo dhagaxa lagu diray u yiri rasuulka sala allah alay wasalam wa sariqa tuugannimadiina ayagana axkaamta muslimiinta la marini laa lisukri maxaa yeelay zinada iyo sariqada iyo diintoodaba xaaraan bay ku ahayd oo saasay aaminsanaayeen marka wax ayaga korka laga saaray maba ahaba laa lisukise maya wixii sakraan iyo khamre ay cabeen iyo maandooriyaase loo garaaci maayo maxaa yeelay xaaraam inay tahay ooma arkaan ooma arkaan laakiin waa inay qarsadaan o banaanka muslimiinta ay la soo istaagin wayatamayazuun way ku soocmayaan calaamo la garanayo oo fi libaas xagga dharka ah iyo wazanaaniili xagga suumanka ah ayaa loo sameyn uniform gaar ah iyo dhar gaara ah, iyo sumad gaara ah yaa loo toli oo muslimiinta si ayna ugu darmanin hadhow gabdhaha muslimiinta ugu khatalmina u guursanin ama maahe ayna jizyada ola cararin ama meelaha muslimiinta muqadasaadka u hay khaaska ayna usoo gelin ama sirta muslimiinta aynan u maqlin oo u dhegaysanin waa la iska maarata calaama loo yeelaya uniform gaara si loo ogaada dadka ehlodimaha ee muslimiinta la noolaa ee gaalada inay yihiin calaamadaasa loo sameyn fi libaasi dharka iyo wazanaaniir zanaaniirkuna waa suun weyn oo korka ka xidhan jireen raggaa waxaa laleeyahay korka ka xidha suunka khamiiski iyo markay xidhaan iyo sarwaalki iyo korka maryaa laleeyahay korka mari ayaa le sida takinka waa layihahda soo tagin lama dhaho ya waka laga keena marin korka suunka ka xidha haweenku si ayago hoos bay ka marinayaan wa yakunu fi riqaabihim luqunta waxaa loo surayaa jarasun gambaleel fil xamaami meelaha musqulaha markay gelayaane lagu qaqabaysto calaamadeedoo gambaleed oo dhadhadhadhowr nimankii yihiina u garanayo laiska ilaaliyo ayaa loo xidhayaa luqunta lagu xidhayaa ayadum saakirun dulligaas waxaa la rabaa inay marka dambe u adkeysan waayaan o dhahaan oo dhibka mxuunugu muxuu nugu qabsaday islaamku waa fiican yahay sidiisa kale ayaga kuwa fiicane ayago kale ku darmano tawxiidka ay qaataan gaalnimada iyo xumaanta ay ku jiraan inay gartaan waxa loo ciqaaba inay tahay walaa yarkabuuna fuuli maayaan farasan faras fardaha iyo gawaarida quruxda badan iyo waxaas bal biqaalan baqlaha iyo oo ximaara dameerahay fuuli markay fuulayaana say u fuulayaan cardan balac a dhinacdhinac bay isku buusiyo way dhiibsanayaan oo intay salka saaraan iyo lugahana dhinac marinayaan labada lugood kama kala ridanayo ka kala ridan maayo waa lagu garan marka walaa yubda-uuna salaam salaan ugu bilaabi maayo oo haddii laga hor imaado assalaamu calaykum lagu salaami maayo oo lagu bilaabi maayo laa tabda lyahuuda walanasara bsalaam waida laqiitum axadahum fi dariiqin fadaruu ilaa adiiqihdi wey adii ku wa calaykum aad leedahay wayuljauuna waxaa loo dhibaatogelin ilaa adyaqi dariiqi ilaa adyaqi dariiqi waddada dhanka cariiriga ah jidka bartankeeda adaa qabsani isagana xagga waddada iyo dhanka cariiriga in bohol lagu rido oo la rido oo la dhaawaco oo nabar la gaarsiina lama ogolo leannahu ammaan baad siisay ammaan iyo nabadgelyo iyo heshiis iyo cahdi baad leedihiin laakiin inuu sareeyo oo muuqdo sanka taagan baa la diidan yahay walaa yacluuna cala lmuslimiin muslimiinta kama saramaraan lbilaad xagga dhismada walaa yusaawuuna lamana sinaadaan guryaha markay noqoto iyo guryaha dabaqaho muslimiinta guryahooda ka kor koreeya oo dershadaha ay kasoo fiiriyaan muslimiinta ama ay si ahaanba oga koreeyaan lama rabo alislaamu yaclu walaa yucla islaamkaa sareeyo lagama sareeyo kuwa la siman xataa lama ogolo kaas oga dhig baa leeyahay fa in tamalakuu daaran hadday daar ay yeeshaan oy mulkiyaan wayba gateenba caaliyatan sareysa guri dabaqahoo koreeya qof muslim laga gatay ninkii baa gatay gaal lam tuudam laga dubi maayo faraa looga qaadi wayumnacuuna waxaa loo diidayaa min idaari khamrin khamre inay muujistaan o banaanka ku cabaan ayaga cabina lama dhahayo leanna xaaraan oma arkaan laakiin banaanka inay keenaan oy muujiyaan oy akhlaaq xumada muslimiinta ay tusaan iyo carruurtooda iyo makasta ayaa la diidi wakhinziiri doofaarka inay muujistaan cunin lama dhahayo waktiga ciisa alayhi salaatu wasalaam baa la baabi'in doonaa khinziirka oon la ogolaan laakiin haddii cahdigii iyo muslimiinta ay kula nool yihiin khinziirka de waxyaalaha cunaane xalaasha ay u arkaan bay kamid tahay wa naaquusi naaquusna lama muujin karaan gambaleelka ay kaniisadaha iyo waxyaalaha ay gargaraacaanna banaanka muslimiinta inay keenaan o muujiyaan lama rabo wajahri tawraati walinjiil tawraat iyo injiil oo muxarafa oy bedeleen wixii soo horeyn la nasakhay oo hadda wax shaqaynaya aan ahayn tawraat iyo injiil midna ma shaqaynayso qur-aanka kariimka ayaa waxoo dhan ba nasakhay wixii kalena waa wax muxaraf oo gacantooda ay ku qoreen inti kalena waaba la nasakhay marka inay banaanka la imaadaan oo boobalka ay muujiyaan ayadana ma aha wa janaaisihim janaaistooda inay muujiyaan lama ogolo waacyaadihim ciidahooda wa min ixdaadi kaniisatin kaniisa cusub inay sameeyaan oy dhistaan oo kuwa hore ay lahaayeen waa loo daynayaa laga jujibin maayo inay ku cibaadaystaanna loo diidi maayo laakiin kuwa cusub hadda inay dhulkii muslimiinta yeelatay diyaaru islam inay noqoto dhulkii noqday inay kuwa cusub ka dhisaan lama ogolo fa in suulixuu haddii lala heshiiyo fii buldaanihim magaalooyinkoodii ay deganaayeen oon waxba laga qabsaninba ayagoo degan bay heshiis ogolaadeen markaasay deen waxay ogolaadeen cala ljizyati jizyadii ayagoon xoog looga qabsaninba lam yumnacuu loo diidi maayo min dalika arrimahaan soo sheegnay arrimaha waa kuwe idhaaru khamrin wa khinziirin wa naaquusin wa jahri tawraati walinjiil wa janaa-isihim wa acyaadihim wa minxdaari kaniisa magaaladooda ayay se u haysteen ayaa laga qabsanin bay waraaqo soo direen oo dhejisaan ogal lahay ana soo gelina ana qabsanina ana burburinina ayay dheheen marka waxoodi waa loo doonaya faraa looga qaaday jizyadun baa loo soo doonan wa min almaqaam waxaa loo diidayaa min almaqaam inay ku nagaadaan bilxijaazi xijaaz dhulka la yidhaahdo waayo xijaaz waxaa soo gelaya maka walmadiina walyamaama iyo quraaha maka iyo madiine iyo iyo mxuha yamaamo iyo dhulkaa raacsan dhaaif iyo dhulkaasa waxaa laisku yihahdaa xijaaz baa la yihahdaa marka inay soo galaan oy ku nagaadaan lama ogolo nacam akara wax ka badan min thalaatha ayaam saddex beri min saddex beri wax ka badan yaa la ogoleen saddex beri lakin waa intan la martiqaadi lahaa ay masjidka dhex socdeen martiqaadku saddex beri baa ugu badan intaa waa loo ogolanaya nacam iyo waxay wax gadanayaan iyo hadday warqalo wadaan inay muslimiinta ay u wadaan iyo idaa adina lahum hadduu u idmo saddexdaa beri alimaam imaamka fi dukuuli inay soo galaan lixaaja xaaja hadday usoo galaan iyo dan markaas iyo baahi ama wax muslimiinta ay wafdi ugu imaadaan ama waraaqiyi wax ay wadaan ama ay beesharada waxsaas oo kala gadanayaan ama martiis ka socota ay yihiin saddex beri walaa yumakanu la makanin mahayo loo ogolaan mahayo mushrikun gaal min alxarami xaramka min dukhuuli xarami xaramka inuu soo galo makaan loo jeedaaye bixaalin xaaladba looma ogolanayo sinaba xaaja ay haysi iyo baahi ay haysi iyo si kastaba loogu ogolan maayo walaa maxaa yeely waa masjid alxaraam oo inama mushrikuuna najis falaa yaqrabu masjid alxaraam bacda caamim hada wey mushrikiintu waa najaas wey falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamim hada ilahy sanadkii sagaalaad ee hijrada yaa la joojiyey walaa yadkhuluuna masjida masaajid kale muslimiinta ay leeyihiin oo kalena meel kasta baa ku yaalle ma geli kara gaal ilaa biidnin idan mooyeene in loo idmo oo markaasi qof muslima ama imaamkii uu idmo ama dan laga leeyahay noo iyo waxdaas o kale laleeyahy inuu iska gala ma banaana lakiin haddii markaas xaajo timaado ama laguba xidhayo sida thumaama bin uthaal oo kale waa lagu xihay masajidka nabiga xadiis lagu xihay ama markaasi idan loo ogolado wax dhisma iyo saas oo kale ama wafdi socdo ay yihiin oo meel lagu qaabilila waayey dhibaato male wa cala alimaami xifdu wa cala alimaami imaamkii markaa nimankaa heshiiska la galay ee caqdiga la galay ee shuruuddaa iyo arrimahaas oo dhanba dul saaray asagana maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa xifdu man dad inuu ilaaliyo kaana ahaaday minhum ayaga xaggooda fii daarin anaga daartaanada dadka gaalada ahee muslimiinta la nool ee daarta muslimiinta ku nool waa inuu dhowro ilaaliyo kama yaxfadu muslimiin si muslimiinta u xifdinayo waistinqaadi man usira minhum dadka ayaga kamid ee la qafaashayan inuu soo furto haddii lagu soo duulo duulaankii dad kusoo duulaan kale oo khaarij ah waa inuu difaac galo waa inuu maarata wixii laga qafaasha kasoo furto oo sida muslimiinta loo difaaco kale u difaacaya fa in imtanacuu nimankii cahdiga iyo heshiiska iyo ballanta lala gala ee ilmiyiintahabaa waxay manciyeen oy diideen min iltizaami axkaami milla milada islaamka iyo diinta islaamka axkaamteeda inay iltizaamaan oy ku taagnaadaan oo ilaaliyaan arrintii laisku ogaabay khilaafeen jizyada inay bixiyaan bay diideen intaqada caadum cahdigooda waa buray mulaqan mulaqanta waxaa weyaan ama marka horeba shuruudda ku jirto ama iyana ku jirin kolba haddii labadaasi bandi ee waaweyn iltizaam axkaam ulislaam iyo jizyada bixinteedii labada hadii mid diidaan ballantii way ka baxeen xarbiyiin gaalay noqdeen marka waa lala dagaalamayaa gaalaha awalba ahaayeen xarbiyiin lala dagaalamay wain zanaa hadduu zinaysto axadun mid oo minhum ayaga kamida bimuslimatin gabadh muslima hadduu ka zinaysto aw mase asaabahaa waaba ku dhacay binikaaxi nikaax waaba guursaday oo aanku guursada intuu yiri heshiis iyo waxdaas oo kale guur ku magacaabay ayuu ku sameeyey aw mase aawaa wuxuu soo dumay hoosta soo gashaday muxuu eh, ahaa caynan jaajuus weeyaane ayuu soo dumay oo hoosta soo gashaday lilkufaari gaalada u jaajuushaya gaalada xarbiyiinta ee muslimiinta ay colka ahaayeen nin u jaajuus ah waa kusoo degay oo hoostuu geliyey oo markaasuu deena qariyey aw mase fatana musliman qof muslimu wuxuu ka balaayeey oo ka fidneeyey can diinihi diintiisii waxyaalihii uu watay iyo bibalkiisii iyo wixii wixiibuu intuu u akriyay shubhaadkii ayuuba diinti ka bixiyey qof muslimah aw mase qatala muslim buu dilay aw dakara allaha warasuula ilahiy rasuulku wuxuu ku sheegay ow diinu diintiisii bima laa yajuus waxaan banaaneen oo baatila ayuu ku sheegay bima laa yajuus waa la fiirin midka noocana fain sharada calayhim haddii imaamka uu shardi nimankaa kula galay arrimaha hadday ku dhacaan alintiqaala bidalika inay ka maaratay ay burayso cahdigii oo heshiiska uu burburaayo haddii marka horeba shardi lagula galay intaqada cahdig waa buray markaas xarbiyiin weliba lala dagaalami wa ilaa haddaan heshiiska lagu darin oo la dhihin waa waxa haddaad samaysaan cahdigii baa buraaya falaa ma buraayo laakiin labada hore oo ah iltizaam axkaam iyo dafcu ljizya labadaasi ama cahdiga ha lagu daro iyo heshiiska ama aan lagu darin hadday buriyaan intaqada cahdu cahdigooda waa buray intan kalese waxaa weye haddii heshiiska lagu daray in cahdigii iyo ballantii ay marka hore kamid aheed qodobadii heshiiska uu kamid ahaa dee waxa weyaan bandi bay buriyeen iyo qodob bay buriyeen waa lala dagaalami haddii kalese maya si kale uma marka loo tacsiiliyo loo edbin waman intaqa caada qofkii cahdigiisii uu buro oo waxyaalihii burinayabuu ku dhacay takhayara alimaamu imaamkii baa khiyaar wuxuu qaadani fiihi qofkaa isaga khiyaarba u qaadan bayna alkhisaali alarbaci afartii xaale fi lasiiri qof xarbihoo gaalada kamid ahoo dagaalka lagu qabtay afartii qodob ee qofka imaamka khiyaarka loo geliyey ayuu midku raba marin midkan ballanta buriyeyna afartii qodob maxay ahaayeen inuu dilo iyo inuu muxuu ahaa eh, ka qaato fidye ka qaato iyo inuu mani iyo iska galladaysto iyo inuu qafaasho miyeed ee adoonso istirqaaqi alistiqaaq afartaasi ahayn baab lxuduud soo saa maaha kana markaa kairfaraaweyn kasto isagana u intaa ma qoraynin mxuu aha kan faidn ilaahi kitaabka alaan isku hoos waday ayib waa taxadarku waa fiican yahay baab lxuduudi inta kitaab ljizi maba qorayaba faidn ilah soo saa maha ku kalan wataay masaaka cashirkii inaad gaadhaan hadee baab see looga samray maanta waa cashir dhan bu maba qorinba marka aad ha loogu baraarugo kitaabkaas waana fiican fiican buu leeyahay laakiin dhibkiisu waa akhdaadanaasu waa leeyahay ku darsaday saaka baab lxuduudi ya muxuu ka tagay qaniimada inuu kasoo tegey oo kii adee maalinta hore soo maray ya muku dhig adiga baabulxuduudi xuduudi buu ku saabsan yahay ayib ida zana ida zanaa aw laata albaaliqu alcaaqilu lmukhtaaru musliman idaa zanaa hadduu zinaysto oo mase liwaad uu ku dhaco oo dabada wax oga tago albaariqu baa zinaystay kii qaangaarka ahaa alcaaqilu ee caaqilka ahaa almukhtaaru ee khiyaarka lahaayeen nina qasbin musliman kaana haya qofka waxaa sameynaya muslim aw dhimiya mid dhimi ahoo cahdi iyo heshiis muslimiinta la galay oo la nool ha ahaado saan soo maray oo amase murtada mid murtad diintiiba ka baxay xoran xor kaana haya qofka waxaa ku dhaqaaqay oo cabdan addoon ahaayaaba wajaba calayhi alxadu xad baa ku waajibayeysa qofkaasaga ah xadiisina waa inoo imaan doontaa iyo tafaasiisheeda fa in kaana hadduu yahay muxsanan qofkaas zinaystay ee xumaanta ku dhacay qof hadda ka hor nikaa xalaala ritay hadduu yahay muxsan shuruuddiisa iyo muxsanka qofka asagaa inoo sheegi doonee rujima waa la rajmin dhagax baa lagu da xataa yamuut ilaa dhinto isagoo muxsana oo nikaax ritay oo shuruudda muxsanka lagu noqdo aan soo aan doono laga wada helay yuu zina ku dhacay soo maaha aha dhagax baa lagu dilayaa farjumuuhu daas qur-aankaaba sheegayoo lafdigii la nasakhay xukunkiisana baaqi weeyaan axaadiista nabigana waa cadaysay nabigana waa dabaqay alayh الsalaatu wasalaam maacis alaslami almara alqamidiya alyahuudiyaani intaba waa mariyey nabig alay slam rajmiga marka waa xukun sharci ah oo qofkii maanta wax ka sheega oo yidhaahda ma jiro mana banaana yihaahda waa kugaaloobaya ku gaaloobaya ama ku jeesjeesa ku ciyaaraa oo yihaahda xuquuqda islaamka meel xuquuqda bini adamka meel kaga dhacaysaayo waxaa shubaa nacam xuquuqda bini aadamka bay hagaajinaysaa rajmigu oo inuu qof kale isaga uu cuduro iyo akhlaaq xumo iyo dhibaato iyo ikhtilaad alansaab inuu sameeyo ummadda ay fasahaado oo qiyamkii ummadda iyo akhlaaqiyaadkaad oo dhan u baaba'o xubinta faasidka in la zuuliyo ummadda inteeda kalena ay hagaagsanaato ayaa xuquuqdiiba kamid aho tala sax ah oo xuquuq ku taagan xuquuq ku taagan qofkaana qof wuxuu ahaa mufsidaho wax qancin kara uusan jirin intuu xalaal helay xalaashii ku qancin waayey marka in la baabi'iyo la zuuliyo unba ku fican yahay walmuxsanu muxsan yaa la dhahaa man waa qof wadiya jimaacay fi lqubuli islaantiisuu guursaday qubulkeeduu ka jimaacay farjigii maxalo xarfigii fi nikaaxi saxiixin nikaax saxiix xalaal saxiix aho shuruuddiisi la helay buuna marka hore ku guursaday gabadha wahuwa huwa asagoo xor ah markuu guursanayay baariqun qaangaan ahaa intaasba ixtiraasaad bay leeyihin waxaa ka babaxaya caaqilun caqli lahaa markuu jimaacayay falow waia hadduu jimaaco zawjatahu fi dubur fi lqubul baa lagu yiri dabada uga tegay falaysa bimuxsanin kaas muxsan ma noqdo ah, oo hadduu isaga oo aan farjiga oga tegin uu xumaan iyo zina ku dhaco dhagax lagu dil maayo waa la jeedli boqol jeeda baa ugu dhufan muxsan ma noqonin oo ah, mase wadiya jaariyatahu addoontiisiibuu jimaacay fi lqubuli qubulkiibuu ka jimaacay xor mayna aheen islaantiisa uu guursaday nikaax may aheen nikaax saxiixa soo maray nikaax may ahee waa jaariya uu suriyaystay ayadana maarata dhagax laguma dilaayo muxsin maaha oo ah, mase wadiya fi nikaaxin faasidin nikaaxi saxiix baa shardi ahaaye nikaax faasid ah oo gabadhi biduuni weri liska guursaday anigaa fasid la dhahaaye oo mase waiya waa jimaacay zawjatahu zawjadiisii wahuwa cabdu isagoo adoona islaantiisi bay aheedo waa guursaday lakiin adoon buu ahaa xor baa la waayey uma kadib baa cutiqa la xoreeyey markuu xoreeyey buu deena zinaystay muxsan baa tao naag baad qabi jirta la dhihi maayo adoon buu ahaa markaas uu naagta qabay oo mase wahuwa sabiyun isagoo sabi oo caruuru islaan uu guursaday kadib dee markuu qaangaadhay uma balaqadaad qaangaaray isagoo qaangaari dana zinaystay waagaad yarada reer lehe ladihi mahayo muxsin aad noqotaye waktigaa caruur buu ahaaye muxsin ma aha waa keyru muxsin maa la dhihi o mase wahuwa majnuun isagoo majnuun waalan ayuu u galmooday islaantiisii marka isagana muxsin maaha uma afaaqa waa miyirsaday bacda alifaaqa udayna zinaystay wazinaa waa zinaystay falaysa maaha intaasba bimuxsanin muxsan ma aha midoo la ibaariyey oo nikaax guur halaala ritay oo xukaamtii muxsanka la marin oo la rajmi o dhagax lagu dili ma aha general ah, baa loo qaadan wa kayru lmuxsani haddaad soo ogaatay qofkaasi nikaa xalaalaho shuruudaa leh intuu ritay zinaystay in dhagax lagu dilay hadaad ogaatay kii shuruudaa laga waayay ama aan weligiisba guurba guursanin see la yeeli wakayru muxsani midkaan nikaa xalaala ah ridanin oo galmoonin oo shuruudi laga helin in kaana xoran hadduu xor yahay oo zinaysto junida waa la garaaci bimiata jalda boqol miata jaldatin boqol jeedal baa lagu dhufanaya boqol jeedal ulood baa lagu dhufan waquriba sanata sanadna waa la fogeynaya waa la masaafurinaya sanad baa wadankii uu joogay iyo magaaladiisa laga bixin ilaa masaafat alqasri meel haddii loo safra salaada lagu gaabin lahaa ilaa siddeetan kilomitr meelahaas yaa ugu yaraan la geenaya oo magaalada laga saari tuulooyinka koraa lagageen inta laga halmaamayo ee isagana maaragtay uu wixii fasaadkaah ee qalbigiisa ku jira iyo dadkii uu yaqaana iyo wixii uu ka iloobayo isagana ceebtiisii iyo xantiisii laga badbaadayo wain kaana cabdan hadduu addoon yahay qofkaa zinaystayna jurida waa la jeedri addoonkaa ama ha ahaado muxsan ama hayru muxsan isagu nisf maca almuxsanaati min alcadaabi wey nisf baa lagu dhufan marka niska waa dhagax iyo dil nis ma galo waxa nis gala waa un jeedalka iyo garaaca garaac imarka boqolkaa waa nis laga dhigi konton wey khamsiina konton jeedal quriba nisfa sana sanad niskiina oo lix biloodana waa la taqriibin oo waa la masaafurin waa la fogeyn qaarkood waa diidan yihin adoonkan sayid baa iskale sayidka xaqiisi waa meel lagaga dhici karaa bay leeyihin waman watiya bahiimatan ninkii u galmoodo ku dhaco xayawaan ayuu u tegay ow imraatan ama haweeney mayitatan dhimatay buu isagoo ayadoo dhimatay buu xumaan ku sameeyey ama ah, mase xayatan way nooleede fii maa duuna alfarji farjiga waxaan ahayn buu oga galmoodo oo meelo kale ayuu ka galay oo ah, mase jaariyatan addoon ayuu u galmooday yamliku uu leeyahay bacdaha barkeed addoon addoonu bacd oo qaybna sa uleey qaybna nin kale uu leeyahay wada lahaayeen oo shirka ku haayeen ayuu u galay oo shubhadaas uleeyahay qayb baan kuleeyahay hadaasuu u maleeyay ina xataa ugalmadii ina xataa ay soo gelayso shirkada budciga iyo farjiguna shirka ma galo khidmada iyo noo shaqe iyo arrimahaas iyo waxa soo hesho aan kala qaybsanno waa la dhigi karaa markaasuu dee wuxuu mooday maadaama wax ku leeyahay tii kale waa qiyaas qaatay aw jaariyatan yamliku bacdahaa aw ukhta walaashiisii almamlukati low asaga uu lahaa addoon eh, walaashii ah oo asagana uu mulkiyo gacantiisa ku jirtay intayna weli xoroobin ayuu iskaga galmooday mxuu eh, eh, ahaa ilaa calaa aswaajika wama malakat gacmihii udigu yuu ku xumbaaray oo u maleeyey oo lahu oo mase waiya zawjatahu zawjadiisii ayuu ugu tagay filxayda iyadoo xayl qabta oo mase fi duburi oga tegay gadaal ow mase istabnaa shaqsigii wuxuu iska keenay minidii biyadihi gacantiisii ayuu iskaga keenay intaasoo dhan ba laa xadda caleyhi wax xadda korkiisa ma ahanin oo muxuu ahaa shubahaadkaas qaarkood shubhay leeyihiin qaarkoodna taziir taziir iyo mooyaane zina maba aha oo atat ilmaratu baa waxay u tagtay almarata mid kale haweeney haween kale islaan islaan kala fuushay weeyaan laa xadda calayha ayaduna xad korkeeda ma ahaanin ah, saas uu kala qaaday aw istamna biyadii laa xadda calayhi aw atat imaratu lmara sixaaq baa la dhahaa de islaan islaan kale ay ay kufsato ama ay fuusho waxaa la dhahaa sixaaq laa xadda calayha laakiin waa la tacziiri oo waa la idbin oo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo ayay keentay waman zanaa qofkii zinaysta oo waqaala yidhaahda markii la qabto layidhi waa zinaysatay oo makhraatiyi ay ku caddaatay ama asagii baaba iskeenayba laa aclamu ma ogeyn buu yihi taxriima zinaa zinada inay xaaraan tahay ma ogeyn buu yidhi waaba ikow buu yihi zinaa inay xaaraan tahayba wa kaana qariib alcahdi bilislaam islaamkuna ku cusbaayo gaal hadda soo mar dhab uu gaal ahaayo hadduu muslim noqdo soo islaamay wixii uun saaxiibnimada iska wadwadan jiray unbu halka kasii watay wa kaana qariib alcahdi bilislaam ama sanashaa bibaadiyatin meel baadiye uu ku koray baciidatin ka fog culummada iyo cilmiga ayuu ku koray weligiiba meel zina iyo xumaan laga sheegaya imaam maqalba laa yuxadu laxadi mahayo ah, hadiiba arrimahaasba uunan garanaynin macrifiya aqoonba unan ulahayn lama xadaayo cumar bn khadaab radi allahu canhu haweeney lasoo qabtay oo tiri waan zinaystay oo nin baa wax ka qaatay tiri ayuu wuxuu yiri maxaanse cuhmaan bin cafan wuxuu yiri waxay garanaysa midan malaha oo jaahilad markaa faraha ka qaat uu aqbala isagina wain lam yakun kadalika hadduuna sidaa jirin oo qariibulcahdi mahe isagoo magaalada muslimiinta kudhex jiray oo muslim ahaa ayuu yiri aniga zinada ma ogoon bu iska yiri ah, lam yakun kadalika xudda waa la xadi laga yeeli maayo xaddaa la marin hadduu soo nikaax ritayna waa la rajmin haddii kale waa la jeedli walaa yujladu fi xarin marka qofka la garaacayo la jeedlaayo in la dilo nafta laga qaado lama ogolo ma aha haddii la jeed boqol jeedal baa lagu dhufaraya lakin in la dilo ma dil ma mutaysanin mana mutaysanin marka wax allaala wixii loo malayn kara qofka naftaba inay ka haadi haddii la mariyo oo la garaaco waa in laga ilaaliyo walaa yuujradu marka lama jeedlayo fii xarin kuleel walaa bardin qabow shadiideyni daran xilli qoraxdu aad u kulushahay oo qofkuba hiraahiraayaba in ul loogu daro nafta inay ka hadaan laga yaaba xilli qabow oo jirkiisa aad u qabow yahay oo qarqarayo garaac loogu darayona waa dhiman karaa marka labadaa xilli lama garaacayo walaa maradin jiro yurjaa la rajeenayo buruhu inuu caafimaadana lagu garaaci maayo xataa yabra ilah u ka bogsado qof xanuunsan lakin xanuunkiisa inu ka kici doono rajo laga qabo hadduu laakiin xanuunkaas ah rajo laga qabin kolley uu dhimanayo israacintiisa dhib malaha lasii raaciyo ayb kan waxaa weeyaan laakiin maradun yurja la rajanayo buruu inuu caafimaado xataa yabra ilaa u ka bogsado walaa fi lmasjidi masaajidka gudihiisana qof lagu xad laga oofin mahayo tacdiima lahu can dalik masaajidka arrinta laga weyneynayaa oo laga dhowrayaa oo nabigeena alayh isalaatu wasalaam waa nahiye an yuqaada alxuduuda fi lmasaajid in xadda lagu oogo oo qofka asagaa ah waa qof la garaacayo waa tumanaya oo waa boodboodaya oo dhulkiibuu ku rafanaya oo dhiig baa ka imaan kara oo musaq buu keeni karaa waxaasoo dhan haddee masaajidka iyo sakiinada iyo xasiloonida iyo deganaansha masaajidka ayay ka hor imaanaysaa walaa tujladu lmar'atu haweeney lama jeedlo hadday zinaysato filxabli uurka gudihiisa ayadoo xaamilaah lama jeedlaayo xataa tadaca ilaa ay ka dhasho ilaa ay ka dejiso oo wayazuula uu ka zuulo alamulwilaada wilaadada iyo dhalmada xanuunkeediiy umushi ay ka baxdo oo markaa dee oo umul oo tabar daran oo xanuunsan haddii garac lagu daray waa dhiman kartaa marka waa loo kaadinaya umush ay ka baxdo ilmahana dee iyadoo caloosha ku wada in la garaaco ilmaha sababtiisa muxuu sababsaday muxuu sababsaday ilmaha lama garaaci karo hooyada xanuunka gaaraya iyo dhibaatada gaaraysa ilmahana iyadna uu gaari marka hooyada ay ka dhasha wey islaantii qaamidiyadeedna saas nabiga alay salaam dhagax bay mutaysatay wamaca dalika nabiga alayh salaatu wasalam wuxuu yidhi ha dhasho walaa yujladu lama jeedlo bisawtin jadiidin ul cusub qof lagu garaaci maayo ah, ul cusub oo diirkeedii wadato oo cusub aada bay u xanuun badan tahay xanuunkeeda zaa'id weeye wax jabayna ma aha walaa baalin ul oo iyadana baali ahoo iska qarba bush ah oo dhexda xar ka galaba marka qajaf laga siiyaba iska jabaysa ama gudahaba ka qordan oo iska fufudud ayadana maya bal ya war jadida iska wata xadiidku asaga meesha kuwaba jira wax kasii darani walaa yujladu lama jalo bisawdin ul cusub walaa baalid kasoo maaratid kasoo horjeeda waxaa kasoo horjeeda muxuu yahay walaa xajarin baa kasoo horjeeda ya walaa baalid soo kaso horjeedo marka waad garatay jadiid iyo baali waa iskasoo horjeeda marka marka bisawdin jadidin ul walaa baalin iyo mid baali oo duugowday ul oo iska maarata iyadana aan adkeen adkeen dhacaankii o dhan ka dhamaaday oo gudahaba iber ka noqotay ayb bal bisawtin bayna sawtayni bal yujladu waa la jeedlayaa bisawtin ul bayna sawtayn laba ulood udhexeeya jadiidka iyo baariga mid udhexaysa oo xoogow ishaysata aadna aan u maaratay baali unoqonin ayaa lagu garaacayaa walaa yumadu lama taagayo qofkan asagee la garaacayo intigaamaha laga xiro saa loo taago isagoo siman oo baryihiisii iyo jirkiisii o dhan ay maryihi saa ugu dhegan yihiin in la garaaco oo deena ma aha laa yumadu la taagi maayo eh, ushana aad maarata loogu baacin maayo walaa yushaddu lamana xirxidho banaanka laga mari ushaa lala dhacaayo iyo bursooyinta garaaca la garaacayo ha xarbiyo oo gacmaha iskaga dhigo oo hadba meelha lagala helo eh, in la xidhxidho oo isaga oo eh, gacmaha ka xiran lala dhaca la didan yahay walaa yushadu lama xidho walaa yubaaliqu Eh, ku xeel dheeraan maayo qofka garaacay fi darbi garaaca ya walaa walaa yujalada walaa yujaradu ah. waa isku rafaasannahay walaa yubaaliqu kitaabkan iyo kutubtiina aad ba isku rafaasan yihin marka waan ugarayna un waxaa yeelay meel bisla tegtay qaar badanna waama kala saxanayba walaa yubaaliqu fi darbi ku xeel dheeraan maayo saas waa ima qorayso walaa yujaradu la qaawin maayo dharka ah, intii laga dhigo isagoo qaawan lama garaacayo aad bay xanuunka dee usii xamrun badan tahay adoo maraqaba korka lagaaga dhuftay iyo qofka oo jirhkiisi usha laba dhexeninba wa yufariquhu ushii buu u kala geegeeno calaa acdaai xubnihiisa oo mar dhabarku kaga dhufanayo mar luguhu kaga dhufan mar gacmuhu kaga dhufan mar dhabarku mar barihu kaga dhufan mar booduhu ku dhufan oo u qaybin xanuunkana meel walba ha gaaro zaani weeyaanoo macaankii zinada uu zinaystay baa jirhkiisa oo dhan wada gaaray marka usha iyo xanuunkana meel walba ha gaari leeyihin waa loo qaybin marka midda kale hal mar haddii lagu celceliyo meeshaasaa laga yaaba inayba dhaawac xun ay noqoto oo dhinto ayaa dhici karta waxaa kale meel haddii qofka usha lagu celceliyo meeshaa marka dambe xanuunka waa ka tegayaa marka xanuunka xanuunkana ha loo qaybiyo dhaawac weyn ayaa loo geysan wayatawaqaa waa ka iska ilaalinaya waa ka dhowraya almaqaatila buu iska ilaalin meelaha loo dhinto ee wadnaha iyo madaxa iyo meelaha loo dhinto halkaa waa ka ilaalin walwaja wejigana waa ka dhowraya iyadana waa calaamada qofka iyo sumadiisa weeyaan iyo quruxdiisa wejigana waa laga dhowri in la garaac lama ogolo wejiga wa rajulu ninkii waa la garaaci qaa'iman xaaluu taagan yahay isagoo taagan baa lagu bilaabi walmar'atu haweenaydana waa la garaaci jaalisatan xaalay fadhido oo mastuura ay asturan tahay iyado hadday istaagtaa hadda weyfaydmi oo gacmaha ay taagtaagaysiyo laga yaaba ina cawradeeda markaa iyadoo fadhido oo maraheeda lagu daray ayaa la garaaci fa kaana hadduu yahay qofkan zinaysta naxiifa qof tabar daran tabar iyo taag baan lahayn ayuu haddana zina ku dhacay aw maridan waa jirana isagoo xanuunsan oo laa yurja aan rajo laga qabin bulo xanuunkiisa xanuun khataraho aan caafimaadkiisa inta badan aan la rajaynaynin isagoo qaba ayuu haddana zinaystay laakiin zinadiisa waa jaal e jaal buu mutaystaye rajmi mu mutaysanin see la yeeli haddii rajmi mutaysta waan arki doonaa wuxuu mutaystay waa garac waase sakaraad qof xanuunsan weeyaan oo jiro dhib badan ba haysata cuduradan inta badan laga wasamrayba ama waa naxiif tabar daran oo aan taag badan ba oo ushab iska xajin karin junida waa la jeedlayaa bicifkaali nakli laantimireed baa lagu garaacayaa cifkaalu eh, nakli geedkan geedtimireedka laamihiisa waxaa kasii baxa laamo yaryara oo geesahaasa aga baxa ayuuleda ayuu leeyahay marka halkoo laan boqol faraqyo leh boqol faraq leh ama laba laamo mid walba midna konton le midna konton leh ayaa laba jeer lagu dhufan ama hal mara mid ah boqolkaa lagu dhufanaya nin daciifa ah nabiga loo keena alayh isalaatu wasalaam oo zinaysay markaasaa wuxuu nabiga alay slam garaaca dee boqolkaa lagu dhufto markaasa waa nabi allow iskama xajin karo waa dhimanaya markaasu wuxuu yii marka waxaad ku dhufataan cidkaali nakli ku dhufta hal mar baa marka rig laga siinaya wa biatraafi thiyaabi iyo marada fiideeda maryaha loo loo soohani marada fiideeda lala dhacaya wainka ama maaratay ayao firsama lala dhici wain kaana alxadu haduu xadku ninkan uu mutaystay alrajmu ay tahay dhagax in lagu dilo rujuma dhagax baa lagu dili waa sakaraad ba waa sii xanuunsanaa cudur khatara hayay zina ku dhacay hadda kahor nikax buu ritay dhagaxaasa nafta lagaga sii qaada waa laga dadaj dhagax waa lagu dilayaa rujiba waa la rajminayaa ah, kolka horeba raja lagama qabo inuu sii sii noolaado jeeda lama aheen dhagaxa markaya nafta lagaga qaadi walow fii xarin baa ahaado kuleel daran oo bardin qabow daran oo maradin jiro marjubi zawaali inuu zuula rajo laga qabo maxaa yeelay haddii ataa xanuunkiisa xanuun laga kacaayo raja laga qab uu yahay inuu kacaba lama rababa kan waa ki dheda lagu diraaye walaa turjamu lxaamilu amaa xaamilada iyadu mar walbaba in la garaaco sidii loo diiday in la rajmiyo dhagax lagu dira lama ogolo xaamil haday tahay xataa tadaca ilaa ka dhasho maxaa yele ilmay wadataa ilmahaasaa la ilaalinaya wayastaqniya alwaladu ilmahana uu ka deeqtooman bilabani hayriha qof aan ayada ahayn caanahe caanihiis ay kaga deeqtoomo inuu islaan kale uu ka nuugo oo walisayidi waxaa u banaan an yuqiima inuu oogo alxadda xadda calaa raqiiqi addoonkiisa aqiimu lxuduuda calaa maa malakat aymaanukum nabig alay slam inkastoo xadii daciif albani uu daciifinaya xadidkaas nacam lakin xadiis saxiixaa jirto oo xadkiil addoontiisa hadday zinaysato falyajladha walaa yufarib waa ku ha jeedlo iyo canaanan ceebeynin mar labaad hadday zinaysatana ha garaaco ceebe mar saddexaad falyubiica ha iska galo walow bilafiir waa ki ahaa xarig oo timo laga sameya allah ka dhiga has faslun faslka wuxuu ku saabsan xadulqadafka ma waxaad rabtaan diriba inaan dhamayno kitaabka ya inuu dhamaado ma rabtaan usbuucan ya subax dambe ah ku daasheeni mas dhaafino ya xooga waxaad moodaa inuu yar dheeriya laakiin waan arkaynaa koola hal maalin ka qaadano baabun bay qaarkood qorayaan kana ana fasal buu qoray fi xaddi lqadaf qadafka xaddiisii idaa qadafa yani qofka inuu qof kale zinada alramyu bizina fi macradi yaa la yidhaahdaa qofka inuu zino uu qof kale ku gano ayaa la yidhaahdaa u yihahda waa zinaysti ama sariix ama kinaaya niya wadata idaa qadafa albaaliqu qofkii qaangaarka ah hadduu qadfo alcaaqilu ee caaqilkaha almukhtaaru doortay nina khasbin wahuwa muslim asagoo muslima ow dhimiya mudima cahdi iyo heshiis muslimiinta kula nool ow murtadu mid gaaloobo murtada ow mustaamanu mid ammaan iyo heshiis ammaan la siiyo muslimiinta ammaan ay siiyeen yaa wuxuu intaas midku ahaadaba hadduu qadfo muxsanan qof muxsan ah qof eh, cafiifa ah loo jeedaa muxsankan hadda qof cafiif ah oon zina hadda ka hor lagu sheegin laguna qirin ayaa muxsan loo wadaa muxsanka hore wuxuu ahaa eh, ila muxsanka mid nikax ritay buu ahaa kan muxsanan qof oo muxsan oo cafiif oo dhowrsoon ayuu zina ku sheegay laysa biwaalidin lahu waalidna ooma aho aabama wax wax caaya ee ilmihiisa caayay aaba hadduu ilmihiisa caayo oo qadaf oo qadfo sida hadduu dilaba aan loogu dilaynin baa loo garaacaynin marka laysa biwaalidin lahu waalidna ooma aha bizina zina hadduu ku gano aw liwaat ama liwaat ayuu ku garay oo wuxuu yidhi liwaat baa la timid buu yidhi gadaal wax laga rag looga imaado bisariixi si cad ayuu ugu dhawaaqay oo amase bilkinaayati si sarbeebah oo niyadiisa la weydiin maca niya niyana waa la socotaayo niyadiisa waxay ahayd inuu e, qadaf ka waday lazimahu lxadu xad baa ku laazimayso sariix isaga niyo ooma baahna hadduu yaazani zani yidhaahdo waxba niyo la weydiin mahayo laakiin hadduu alfaadda soo socota ee kinaayaadka uu ku hadlo niyadaydana waa waxaasan uwada u yara qadafan u waday isagana waa lamid lazimahu lxad xad baa laazimi sideetan jeedar wey orkaa walmuxsanu muxsan hunaa meeshan alxuru albaaliqu alcaaqilu lmuslimu alcafiif buu kuleehay intaasuu saba dhigay waxaa la yidhaahdaa qofka xorta ah albaaliq ee qaangaarka ah alcaaqilu ee caqligaa lahayn majnuunkaan ahayn almuslimu muslimkeen gaal ahayn alcafiifka dhowrsoon intaas haddii laga helay waxaa weeye qofka asaga ahe zinada lagu ganay asagoo intaasba ah qofkii ku ganay fa yujladu alxoru thamaaniin sideetan baa lagu dhufanaa jeedal walcabdu addoonkiin arbaciin afartan baa lagu dhufan marka waa sariix iyo kilaani uqaybsay uqaybiyatiibuu qaala wuxuu leey fasariixu sariixa oo qadafka sariixa iska cad waxaa weeye niye iyo waxba loo baahneen zanayta inuu yirahdo waad zinaysatay oo mase luta ah, liwaad baad la timid aw zanaa farjuka farjigaada waa zinaystay wanaxwi wax lamiduu ku hadlay waa alfaad sariix oo toos baa ninkaa loo qaban markaaba waa la qabanaya waxaad ka wadaa la dhimaayo walkinaayatu kinaayadii naxwu yaa faajir oo kale wey faajir baa tahay bu yiri fujuurka marka dembi kale waa noqon karaa inuu zina uu ku ganaayana waa noqon kartaa yaa khabiis buu ku yidhi fa ina waa bihi hadduu niyoodo bihi bizina zina hadduu u niyoodo uu yihahdo zinan ka waday fa ina waa bihi alqadafa qadaf hadduu u niyoodo xad xudda waa la xadi markaa jadalkii baa lala dhacayaa wa ilaa hadduunan qadaf ka wadin oo cay kalaan ka wada zina uma wadin u yihahdo falaa la xadi maayo marka tacsiir iyo waxyaalo kala la marin wlqowlu qowlkuna qowlulqaadifi fi niya haddii laisku qabta hadalka oo layihahdo waxaasad ka waday zinaad ka wadaa waad ii dulxuraysaa iyo warmada kuma wadanin ninka qaadifka warkiisa la qaadan fi niyati niyada xaggeeda dhaaraa laleeyahay markaasuu leeyahay wallahi waxaasan ka waday niyadooda sidaasay ahayd asaa halkiisa la qaadan fain qaarad hadday islaamtu ihahda anta azna naas dadka ninka ugu zaanisan baa tahay bay tiri oo mase azna min fulaan hebel iyo hebel adiga hebel adaa ka zaanisan ayay tiri fa huwa kinaaya kinaaya weeye azna naas dadka ninka ugu zaanisan dadka inay zinaysteen hade kumayna qirin aw aznaa min fulan hebel alaa ka zaanisan marka hebel waa zinaystay mayna dhihin adna zaani baa tahay mayna dhihin marka waa iska kinaayo fa huwa kinaayatun kinaayo sarbeeb wey aw mase fulanun hebel zaanin bay tiri hebel waa zaani way ku qirti markaasay ku cadabtoo tiri wa anta adigaana aznaa minhu ka zaanisan sariix wey midda ayada ah nin ay ku qirtay zinadu bay ku xidhay wain qadafa hadduu qadfo jamaacatan koox koox buu qadfay oo isku qabtayba waa wada zunaad way zinaysteen jamaacadaasoo yamtanicu ay mancoobayso mamnuuc ay tahay suuragal aynan ahayn an yakunuu kulluhum zunaatan dhammaantood inay zunaad yihiin ayna suuragal ahayn ka qowlihi ahlu misri buu yihi reer masar oo dhan buu yihi kulluhum zunaad ayuu yihi cuzira waa la tacziiri lanna waxaan suuragal ahayn buu ku hadlay waxaan suuragal ahayn ayuu ku hadlay marka waa kama suuroobi karta arrintan wax suuragala ma aha qofka ay suuragalka ka tahay laakiin aan cadayn loo haynin marka la qadfo ayaa qadaf noqon laakiin dadkan suuragal maaha in intaas magaalo dhan iyo wadan dhan iyo qabiil idin la yirahdo way zinaysteen waa afxumo weeyaan waa la tacsiiri wain lam yamtanic haddayna mancoobeynin ay suuragal ay iska tahay inay zinaysteen ka qowlihi banu fulan buu yidhi koox buu isku yar qabtay yar oo suuragal tahay inay zinaysteen wuxuu banu fulan ilma hebel zunatun zunaad weeye lazimahu likuli waaxidin mid walba waxa u laazimi xadun xadda u laazimi mid walbaba waa loo jeldi ana waa qadfay ana waa qadfay ana waa qadfay ku walba xadda loo loo oofin markaas walow qadafahu maratayni hadduu laba jeer qadfana laazimahu xadun waaxidun hal xad ah unbaa ku laazimi ah, laba jeer hadduu qadfo weli xadda laga oofinin ayuu mar qadfay haddana mar kale u qadfay hal xad unbaa marka kaga filan wain qadafahu hadduu intuu qadfo fuxudda la xado uma qadafahu haddana waa qadfay taani mar labaad bidalika zina zinadiibu ku sheegay aw biqayrihi qof kale cuzira waa la tacziiri faqad oo keliya ah saasuu walow qadafa shaksun muxsanan qof baa wuxuu qadfay muxsanan qof muxsan ahoo cafiif ahoo baaliq ahoo xor ahoo kuwaan soo marrayah ayuu qadfay oo zine ku sheegay falam yuxadda xadda lagama oofinin isagoo xadda laga oofinin oo laleeyahy hebel baa cayday laleeyahay oo xaddi aan laga oofinin xataa zanaa ilaahu ka zinaysta almuxsan midkii marka hore cafiifka ahaa ee lacaahayey cayba iska aheede run bayba noqoto ziradiiba ku dhacayba saqad alxaddu xaddi way ka dhacday waxaan sheegaya wakaa umudhihi waa ka boodi saqad alxaddu walaa yustawfaa la oofsan mahayo xaddaasi oo la fulin mahayo ilaa bixadrati limaami ama xaakimkii waa isku mide eh. xaakimkaa meeluu joogo iyo naa'ibkiisii iyo unbaa xuduudda sideedaba lagu oofiya noocay ahaataba ama qisaas ahaato ama xad ahaato waa inay xaq xukun u meesha yaallo sayna fawdo u noqonin iyo dhibaato iyo fitan ka badan shardiga koobaad waa shardigaas shardiga labaad ee xadda lagu oofiya waxaa weeye wa bimutaalabati almaqduufi kan la qadfayn waa inuu dalbo waa xaq isaga u xuquuqda waxay u qabsataan xaq maxdi a iyo xaq maxdin lilmakhluuq iyo xaq oo macarti lilahi walilcibaad udhexaysa xaddan hadda qarafka waa xaq oo maarata ninkan maqduufkee la qatay xad xaq uleeya wey caydaa laga iska cay hadduu iskaba cafiye waa heli karaa oo dhawrahor markaba rabe waa iska cafiye marka wabimudaalabati lmaqduufi midka la qadfay waa inuu dalbo yiraahdo ninka waayo caayay halii qabto halii garaaco fa in cafaaha hadduu iska cafiyo saqada waa dhacaya ka kayrihi min alxuquuq sida xuquuqda kale ee qofka uu leeyahay hadduu ka tanaasulo oo xaqiisa hadduu ka tanaasulo oo u dhacayo tan oo kale tanna waa saas oo kale wa in maata hadduu dhinto isaga oo aan xaddiisi loo oofinin buu dhintay intaqala xaqu xaqiisa wuxuu u wareegaya liwarahati warahadiisi aabahanaad hadda kahor qadaftay baa leeyihiinoo waa soo qabsan karaan oo xaddi ka oofin karaan walow qaala lirajulin nin baa nin kale wuxuu ku yiri akhlifni war hebelow iqalaf ah, icaay ayuu yiri oo iqalaf faqalafahu waa qatay marka lam yuxada la xadi maayo isagaa ileen yaa sababtiis kale saa sababtiis kale loo qadfi maayo nacam walow qadafa cabdan adoon hadduu qadfo fabata lahu tacziiru sayidkii ma aha uga wada nin kalaa adoon nin leeyahay buu qadfay oo yihi zani baa tahay tabata lahu tacziir tacziir baa usugnaanaysa waa loo garaac waa loo tacziiri garaaca noqoyaa iyo xoola laga qaada noqoyaa iyo wixii qaadid haba u arko laakiin sayidkiisi hadduu yahay waxa qadfay wax ka sheegay xataa tacziir la tacziiri maayo aakhare un baa sugay aakhare un lasla sugaaya dadkao dhan ay siman yihiin wallahu aclam halka ma joojinaa ya bilahi towfiq adi sala allah wasalam aleyh axmed ala ali w saxbi ajmaciin